بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxaan ku jirnay xadiidkii mardu ama qaybtii marduudkii baan kuwa jirnay maqbuulkii waan ka soo baxnay marduudkii baa inoo socday marka qaybtii ka imanaysay raddiguu kaba imanayay itisaalu sanad la-aantii waynu iyaduna ka soo baxnay waxaan ku dhex jirnay marka raddigan xadiidka la celinaya uu sababtiisu ay tahay dacni raawigiisa la dacniyey bal matalan ay tahay dacnigii baa awjuh badan ama awjuh yeelanaya oo dee qaybtooda aan soo aragnay waxaa inoogu dambeeyey mucalalkii baa inoogu dambeeyey oo ah raawi wahamkii iyo qalad ama raawi kaba dhacay kollay wax kaba imanaya weeye oo xadiidka markii duruqdiisi iyo riwaayaadkiisii laysu geeyey markii hore la moodayay inuu kaba fayooye laakiin laba arkay bal imakana kuwii baa inoo sii socon doona wuxuu hi markaa u mukhaalafatin bitakhyiiri sanadi oo xaggan waa inoo jaran yahay dee waxaana idhi waima an yakuuna araddu lidacnin fain kaana likadibi aw tuhmati aw fuxshi kaladin aw wahamin aw mukhaalafatin haddaba dacniga nimanka la dacniyaya xadiidkii hadduu ka dhalanayo mukhaalafo xadiidkii kuba timi oo bitaqyiiri sanadi sanadka bedelitaankiisa siyaaqii uu ku imanayay lagaba bedelay mukhaalafadaasi ay tahay bian yarwiya say mukhaalafadii u noqonaysaa oo raawi baa dee ruwaad kale kuba khilaafaya oo wax keenaya isnaadkii ama siyaaqii uu kuba imanayo la bedelo ayay mukhaalafadiisu tahay wadalika bian yarwiya inay wariyaanba weeye jamaacatun jamaaca alxadiida xadiidkii ay wariyaan biasaaniida asaaniid ay ku wariyaan mukhtalifatin kala duwan oo fa yarwihi uu wariyo oo canhum jamaacadii xadiidkan warinaya laakiin isnaadadoodu ay kala dunayd raawin waraawi uu ka wariyo oo fayajmacu lkulla markaa uu isugu geeyo dhammaanba calaa isnaadin waaxidin isnaad keliya oo minha asaaniiddii ka mid ah oo walaa yubayinu ay walaa yubayinu aanu cadayna maca alikhtilaafa ikhtilaafkii aanu cadayn mudrajku kolley labay u kala qaydaan u kala qaadaan mudrajkuna su isaguba marka dambe inoo odhan doono oo ay u kala qaadaanna waa mudrajul sanad iyo mudrajul matni taas buu noqon macnaa mudraj idraaj sanadka gelaya oo dhacaya idraaj xagga matniga ah <clears throat> lafdigan almudrajna xagga dee waa ism mafcuulo waa adraja ismigeedii mafcuul idraajkuna waa lidkhaalun shay shay la dhexgeliya idraaj lagu magacaabaa oo taas haddaad tidhaa adrajtu shay-a fi shay macnaa waxan baan waxaa dhexgeliyay bay noqon saa daraaddeed baaba loo yidhaa xagga luqadana udrija almayitu fii akfaani wey meydkii waxaa la dhexgeliyey kafantiisii baa la dhexgeliyay waa xagga luqada xagga markaa istilaaxana waa kan uu inoo sheegayo midna waa idraaj ka dhaca sanadkii gelayo kaa mudraju sanad laba yidhaaho midna waa mutuuntii ayaa waxaan ka mid ahayn ama matigii buu raacayaa waa mudrajulmatnikaa laba yidhaaho waa iyaguna qaybay usii kala baxayaan imanka toddoba qaybood buu halkan inoogu sheegaya oo afar uu leeyahay xagga idraajka sanadkii iyo saddex uu yeelanayo idraajka matnigu markaa suuradii koowaad muxuu inoogaba dhigay xadiidkaa dhowr raawi ay ku kulmayaanay warinayaan ha wariyeen xadiidkan waaba maalan xadiidkii kaba soo qaad bunya alislaamu calaa khamsin waa mihaalun baan leenahay waaba xadiidkaasoo dee saddex raawi afar raawi ay wariyaanba maalan laakiin mid kasta isnaadkiisa hadhow ha la ysuguba yimaado dee halkii dambe mid kastaaba isnaad buu leeyahay marka raawi baa la wada kulmaya jamaacadii xadiid kastaa u warinaysayoo intuu magacyadoodii ururiyo uu yidhaah xadaanaa fulan wa fulan wa fulan wa fulaan iskhilaafaydi sanadka way ku kala dunaayeene iskhilaafkii ma caddaynayo ee mid ahaanbuu sanadkiisii ayuunbuu meeshii sheegaya oo uu xadiidkii isagoo hadda dhammaantooda wada magacaabay oo ama dhici karta waxay isla dheeraayeen wax ku kala dunaayeen ayaanu iskhilaafkii sheegayne markaa sanadkii wuxuu noqonayaa dee kii isagu sanadkiisa xaggii aanusan ahayne khilaaf jiro qolooyinka kale kuwa khilaafsanaa sanadkiisiibaa wuxuu dhexgelayaa mudraj ku noqonaya waa kan magaciisii la sheegay dee dadkii kale iyo riwaayadoodii kale marka kaasoo kale taqyiir baa xaggii sanadka ku yimi raawi baanu kaba dhacay raawigaha kaba dhacee laakiin haduu ikhtilaafkii caddaydha hebelna hebel ma sheegin hebella waa sheegay uu saas arintaw caadi bay ahaan layd ee iskhilaafkoodiibuu ka aamusaya aanu caddaynahayn markaa maxay dee arrintu noqonaysaa inaanay iskhilaafsanayn kolba sanadkan imika uu sheegayna inuu dhammaantood sanadkoodii wadaya ama san iyo siyaaqan ay ku wariyeen bal taas weeye bal inagu suurada guud baan si cashar ku yar socon karo ku kaabsoonaynaa umuurahana kitaabka waxyaalo ha ikhtisaariyo waayo soo ikhtisaariye oo xaafid ibn xajar taxriirkiisii nuusatu nadarka weeye ama sharxu nuqba weeye isagaa qaybaha san u sheegay isaga naftiisa xaggan marka isnaadka ay noqoto amilo may lahayna laakiin de amilo kutubta roonroon baa amilada wada dhigata se bal suuradii koobaad taas weeye waa mid xaggii sanadkiibaana idraajku galay wadaalika markaas wuxuu inoo yidhi xadiidkii waa inuu raawi wariyo bian yarwiya jamaacatun alxadiida biasaniida mukhtalifa fayarwiihi uu wariyo canhum can iljamaacati raawin raawi ka wariyo raawibaa ka wada warinaya markaasaa muxuu samaynayaa fayajmacu lkula dhammaanba wuxuu isugu geynayaa waa isagoo hadda magacoodii wada sheegay oon midna ka tegin hadduu ki isagu sanadkiisu tan kaduna uu kaba tago inuu ku gaabsado marka ay diraajma yimaadeen calaa asaaniidii mukhtalifada cid kaba mida walaa yubayinu ay walaa yubayinu alikhtilaafa kole xataa lafdiga alikhtilaafayn imaka raacinaya waa sharxi nuqbana wixii kuba sugnaaya ma caddaynaya taasi waa suura waa tii koobaad aw yakuunu amase ama bian yarwiya aw yakuuna amase inuu haadaba weeye darafu lmatni matiga qayb kaba midi cinda raawin raawi ay kuba sugantay biisnaadin isnaad iyadoo lahoo isnaad uu kuba warinayo wa qaybtiisa qeybtiisa alaakharu ka kalena waa qaybta labaad ee matigu leeyahayna biakhara biisnaadin aakhara isnaad kale uu ku warinayo raawigani raawi baa wada warinaya laakiin xadiidku wuu in ku wariyey sanad inna kuma warin sanadkaase sanad labaad buu kuba warinaya markaasaa maxaa dhacaysa fayarwiihi wuu warinayaayo raawiganu warinaya maha kii hore uu inoo soo sheegay cinda raawin ee waa raawi kaleoo fayarwihi waa warinayaa raawin raawi baa warinaya waa tan waa dee macnaha jira bal dee kutubtii cibaaraad kala dhigaysa way kuba sugnayda waa ikhtisaarkiisiya raawi baa markaa warinaya xadiidkii oo canhu cani raawi lawali waa raawiga xadiidkanuu labada isnaad ku kala wariyey ayuu raawi kaba warinayaa taaman xaal we isagoo dhan bilisnaadi alawali isnaadkii horena waa kaba warinayaan oo waa suuro kale oo iyadna idraajkii xagga sanadka si suuradeedu tahayna weeye bal xadiid ayaaba raawigani wariyey laakiin xadiidkii sanad buu ku wariyey ama sheekh buu kaba wariyey xadiidka in ka mid ah ku warine sanad labaad buu ku wariyey in xadiidkii ka a ah, waa xadiidkii unbaa daraf kaba mida ah. xadiidkii bal isagoo wuxuu warinayaa isagoo intiisii badnayd sanad buu ku wariya laakiin in baanu sheekhan kaba maqlin ama sanadkan ku warinoo sanad labaad ku wariyey raawi riwaayadii ka mida ah, isagii kasii warinaya ha kasii wariyo sheekh labadiisii sanadba waa lahaayeen halkuu odhan lahaa dee daraftan sanadkanuu kaba wariyey ayuu intuu xadaanaa fulaanba yidhaaho xadiidkiina dhammeeyo ayuu labadii isnaad mid ahaan ayuunba ku dhammaynayaa xadiidkii inuu daraftan ama qayb kaba midii sanad labaad leeday ma sheegayo xadiidkii uu wada dhammeeyey labadii sanad mid ahaan ee xadiidkan uu kuba wariyey labadiisa qaybood ku kala wariyey ayuunbuu sheegayaa ku kaaftoomaya marka inay qayb aan sanadkan lagu warinbaa matniga soo raacdaye qaybtaa isnaadkeedii lama sheeginoo isnaadkeediibaa wuxuu mudraj noqonayaa maantuu ku noqonaya dee sanadkan kale taasna waa suuro kale oo markaa suuradii hore waan soo aragnay tani aw yakuuna darafulmatni amase wuxuu ahaanayaa xadiidka qayb kaba midi weeye cinda raawin raawi agtiibuu ku sugan yo raawibaa warinaya biisnaadin isnaad baanu ku wariyey warafuhu araftiisii alaakharu waa qeybtii labaadee matingani lahaana biakhara biisnaadin aakhara isnaad kale ayuu raawigani kuwa warinaya markaasaa fayarwiihi waxa warinaya raawin weeye waa raawi kale weeye waa raawigii isaga kasii warinayay ayaa warinaya canhu can iraawi raawigaa dee xadiidka labadaas sanad ku kala wariye xadiid ayuu raawi kaba warinaya taaman xaaluya isagoo dhan xadiidkii laakiin see uu kagaba warinaya bilisnaad اlawal isnaadkii darafta labaad ma sheegayo ee isnaadkii horeu kaga warinaya taasna waa suuro kale oo idraajkan sanadka kaba yimaada suurooyinkiisii kaba mid ah suuro saddexaad muxuu yidhi aw yarwiya aw bian yarwiya inuu wariyaba weeyo raawigii raawi baa warinaya matnayni laba xadiisoo mukhtalifayn iskhilaafsanoo lahumaa isnaadaani laba isnaad leh maxay uu ku warinayaa biwaaxidin mid buu ku warinayaa oo tanna waa suuro saddexaad oo maxay noqon suuradaas saddexaad xadiid raawigani ama dee waxa weeyaan laba isnaad buu lahaa adii laba matibaaba jirta waa xadiidkii miaal ahaan maaha dee arintane waa suura ahaan un baan leenahay waaba xadiidkii bunya alislaam iyo inama alacmaal biniyaat in raawi wada warinayo kana isnaad buu leeyahay kana isnaad buu leeyahay markaa maxaa dhacaysa cid baa isagii kaba sii warinayo labadii isnaad buu mid kaba tegaya labadii xadiid buu israacinaya labadii matni laakiin labadii sanad buu mid ahaan ku gaabsanaya oo ma wada sheegayo sanadunbo markaa waxay noqonaysaa in looba qaato arrintuna ay noqoto xadiidkana sanadkan inuu leeyahay xadiidkana sanadkan inuu leeyahay sanadkiisii waa tan lagaba tegay bal taasna waa suuro kale oo waa ta laba xadiid oo kala duwan oo dee laba isnaad kale lahaa ayaa maxaa lagu warinayaa labadii isnaad ee labadan xadiis ay kala lahaayeen mid ahaan ayaa lagu warinayaa waa idraajisna xaggii sanadkiia aw yarwiya tan afraad dee haba noqoto laakiin suuradanunbay kaba mid tahay ayay la socotaaye aw amase yarwi waa warinayaayo axadahumaa axadahumaa wuxuu laamaya waa axad almatnayn weeye an yarwiya matnaynima inoo horeeyey axadahumaa labadii xadiid ama labadii miti ahaan ayuu warinayaa isnaadkiisiibuu ku warinayaa oo iyada halkaa isnaadkii labaad halkan mudraj jaanibkaa kuma noqonayo oo wayaziidu waanu siyaadinayaayoo fiihi matnigan imika uu wariyey ee uu sanadkiisii ku wariyey min alaakhari xadiidkii kale iyo matnigii kale ayuu wuxuu aakharkuna waa matnigii labaade ayuu siyaadinayaa matigaa ah, kale maa laysa filawali waxaan ka hore ku sugnayn oo tannama maxay iyaduna qaybtan dambuun baan raacinaynaaye laba xadiid baa shaksi wada warinayay mid kastaaba isnaad bay lahayd isnaad buu lahaa labadan matin ama uu lahaa marka ruux baa ka sii warinayo intuu labadii xadiid mid ahaanun wariyo sanadkiisii ku wariyo ayaa jumlo xadiidkii kale ku jirtay waa jumlo xadiidkii kale ku jirtay ayaa kan soo raacaysaba oo jumlo xadiidkii kale kuba jirtay ayaa soo raacaysa bal maalan xadiidkii dee in in rasuulka ilaahay laa taxaasadu walaa tanaafasu lafdigaas bal xadiidkaa laguma wariyey waana xadiid kale laba dariiq lahaa ama laba xadiid baa lafaadahan kulansaday waxaana dhacay oo kutubta qaarkood dhacay iyadoo jumlo ka mid ah waa laa tanaafasay oo labadii xadiid mid ahaan ku sugnayd kii kaleo alfaadihiisii ay iskuba dhowaayeen ay soo raacday iyadna sanad labaad bay lahayd sheekh keliya haba wada wariye sanad labaad buu jumlada kale iyo xadiid labaad buu kuba warinayo markaa suuradan dambe waxa weeye labadii xadiidi maka tii hore waxay ahayd labadii xadiid ee kala dunaabuu isu geynayaayo mid kasta waa xadiidkiisii gaarka loo aqriyayae laakiin sanad keliya wada yeesheen laba sanadna way kala ahayd tan xadiidkani waa xadiid keliya uunbuu warinayaa sanadkiisii ku warinaya xaggaasi laakiin jumlo ama qayb xadiidkii kale ka mid ah ayaa halkan soo raacaysa oo jaanib waxaan la odhanaya matigiibay mudrajkuba tahay laakiin dee jumladan sanadkeedii ma jiro markaa jumladan sanad labaad bay lahayd waxay noqotay markaa sanadkeedii inuu mudraj ku noqdo sanadkan bal taasna iyadna waa suuro suuro ti afraadee u dambaysay marka la eego xagga suwarta isnaad waxaan oo dhammina idraajkan hadduu sahwi u dhacayna dee ruuxay wixii sahwiye ila ugaba dhacay dembi ugama imanayo haddii waxaan loo badheedho ogaan loo sameeyey camdina shay xaaraamuu noqonaya xadiidkiina dhaawacaya oo qadxi ku keenaya ti afraad waxaaba weeye oo amase bian yasuuqa inuu kaxeeyaba weeye isnaadan isnaad isnaad buu sheegayaa raawigii ama ninkii sheekhaba ahaa uma yacrudu lahu waxaa ku imanayo kusoo darinaya caaridun caarid xadiidkii markuu sanadkii sheego intaanu matnigii sheegin ayaa shay caarida ama wax daari ay kuba imanayaan markaastaa maxaa dhacaysa fa yaquulu wuxuu odhanayaa kalaaman hadal buu min qibali nafsi xagga naftiisa hadal isaga aan xadiidkii maaha matnigiisii sanad laga sugayey matnigiisina waa kan sheegay marka hadal kaleo isagu xaggiisa hadalkiisiia ayuu shaygan daariga daraaddeed uguba hadlaya fa wuxuu moodaya u malaynayaa man samicahu ciddii maqashay hadalkiisa maqashay inay sanad buu tiriyey wuxuu sanadkii uu wadayna weli matigiisii muu sheegin intaanu matigii sheeginna shay daarica ayaa ku yimi hadalunbuu xaggiisii kaba yidhi markaa ruux baa wuxuu u qaadanayaa maqlay annahu matnu dalika alisnaadi hadalkani inuu isnaadkii markii hore matnigiisii yahay markaasaa muxuu samaynayaa fa waa warinayaa canhu waa kan dee sanadka kaxeeyey ee marka hore majliskiisii la fadhiyey ayuu hadalkan xadiisnimo ugaba warinayaa bihi bilisnaadi isnaadkiibaanu kuba warinaya bal taasna waa suuro oo ibnu salax iyo sidaa imaam nawowiyo qolooyin halkan waxay inta tangeeyaan halka mowduucay ku sheegaanoo waa shay mowduuca un laakiin qasad u dhicin laguma talagelin waa wax dani ama saawi kaba yimi ama ismoodshiis kaba yimi ayuu halkaas iyagoo shibal mowduucoo qasad la-aan u dhicin bay halkaasuu sheegay laakiin xaafid muxajar baa raximahullahu tacaala walaa ibnu xabbaanna waa ugaba horeeya noocan idraajku magacowgiise ayaa halkan keenay oo wuxuu ka dhigay inuu mudrajka anwaacdiisii koley ayuu dee tanaana ku habboon bay yidhaah suuradan iyada bal aan u suuraysano mithaalkeeda ayaan inoo sheegaya waa misaale ku sugan sunanta ibnu maaja waxaa jirtay shariika ibnu cabdilaahi alqaadi waa ninkaa qaadiga ahaayee jaanibka qadahana aada ugu adadkaa iyo sunna iyo taase qarnigii labaad raggiisii ahaasha walow laydhaa markii dambe waqtigaa uu qaadiga noqday intii qaadinimadiisii dabadeed xifdigiisii axaadiitii heerkii uu joogi jiray ma aha oo sa daraaddeed suul kolkol ay kuma tilmaamaan jaanibkaasa ayaa isagoo majliskiisii fadhiya majliskii dee dadku ay cilmiga kagaba qaadanayeen ayaa uu yeedhinayay axaadiid dee dadkuna waqtigaa kutub oo diyaarsaniimay jireenoo waa la qoranayay markaasa wuxuu sanadkan buu xadaana alacmashu an abi sufyaana an jaabirin qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam intaasuu yidhi kole wuu aamusay dee si loo qorto dadku sanadkii ay u qortaan matnigii laakiin sanadkii uu dhammeeyey xadaثna الأcmash can abi sufyaana can jaabirin qaala qaala rasuulu اllaahi salى اllahu calayh wasalam waqtigaas waxaa soo galay nin zaahid ahaa caabid ahaayoo haabit ibnu muuse la odhanayo zaahid ahaa markaa ninkii markuu soo galay dadkaasin hadiyo goor asxaaba leyl ba aan nidhaahne habeenkii taajudka badan iyo ha wejigoodu dee dhalaal aan dadka kale wujuuhdoodu lahayn buu leeyahay markuu isagii wejigiis isagii eegay soono galay majliskii ayaa hadal buu yidhi ah man kahurat salaatuhu bileyli xasuna wajhu binahaar ninka salaadiisu habeenkii badnaato wejigiisu dee waa tajriib ahaan iyo waaqac ahaantaasi wejigiisu dee dadka mukhlisiintaan u jeednaaye wejigiisu maalintii uu iftiimaam hadalka wuxuu ula jeeday ninkan haabit ee zaahidka ah soo galay matigii xadiidkana ma sheegin weli haabitkii hadalka loola jeeday sanadkana uu maqlaye ayaa wuxuu u qaatayba sanadkaas matnigiisii inuu kan yahay waa ninkii hadalka loola jeeday markuu tii u qaatay ayuu noqday inuu dee maha majliskani majliskan lagu kala tegiye taasuu u qaatay oo xadiidkiibuu warin jiray isnaadkan ku warin jiray xadiidkii ayuu dee xadiid buu ka dhigo oo isnaadkan buu kuba warin jiray bal isagoo sidaasa wuxuu inoogu sugan yahay sunanta ibnu maaja waana arintaa ama idraj aan idhaahno ama waa wadci aan loo qasin aan idhaahno ee dhacayba sunanta ibnu maaje markaasaa laakiin dee ayamaa caddaystay in arinku aanu ahayn matnigii ee dee laakiin moodashadaasi ay dhacday oo wuxuu ku talagalay maaha saas bay leeyihiin dee waa imanka mowduuc aan looba qasnin oo shibha loo duci laakiin bal halkan waa mudraj oo markaa waxay noqotay matnigan dee sanadkan ma laha sanadkan ma laha idraaj sanad baa meesha yimi arrintii intaasn kumay joogsan dee meel kastaba tuugadu way gashay qolooyinkii lagu yaqaanay sariqada xadiidka kole waa noocu saasoo fulad baa laleeyahay kaana yasriqu alxadiida kaba caarbay iyadoo kutubta taraajiimtiiyo la joogo waana cilo adag oo kuwa timaado xadiidkoo xadi jirayoo bal taasoo kale oo had iyo goor dadka daacinta iyo qolooyinkaas iyo waxaa dacafada aad u adag iyo waa waxaa samayn jiray ayaa markaa xadiidkiisa ka xadee se uga xadeen waxa weeyaan may odhan imaka haabit baanu kaba maqalaye haabit imaka halkan wuxuu ka warinaya shariikulqaadiye shariikulqaadi bay dhaan waanu ka maqalay oo iyaguna halkaas ay soo gashay oo ay jamaaco kale ama qolooyinkaa taa laguma yaqaanay ay kaba wariyeen oo sharig bay kaba wariyeen dee arrinkuna tanba weeyaan kolley ibnu maajana waa inoogu sugan yahay haddaba tan oo kale maxay tahay waa idraaj sanad waayo matingani maaha haddaan macno ahaan nidhaahno waa macno sugan dee wax kastoo suganba rasuulka ilaahay looma tiiriyo maha xadiid taas weye waa hadal uu xaggiisa kaba yimi ama shariikulqaadi isagoo ula jeeda haabit ula jeeda iyo dee arintiisa zawdigiisa iyo cibaadadiisii isagiina waa kan u qaatay inuu sanadkii uu maqlayey ee uu maqlayey markaa sanadkee matnigiisiiba yahay dee sidiibaabuna kuba warin jira oo loogaba warin jiray xaaladiisuna taasba wey man katura salaatu bileyl xasina wajhu min naar bar taasoo kale waa iyadana idraaj weeyaanoo wataan leenahay aimada qaarkoodna xagga mowduucay geeyeen waana mowduucaan loo qastin oo qasad la-aan iyo camdi la-aan u dhacay bay yidhaahaan geeyaan dee bal tasna labadiiba shabaha ku leeyahay halkana waa tan idraajka uu dee isagoo tabcan ilxaafid ibnu xajar raximahu llahu tacaala raacaya suyuudisna raximahullah halkan inoogu sheegay marka bal afar noocbaan ama afar suuraan soo aragnay intuba amilay leeyihiin waa taas bal dee waa nooc weyn oo xataa khadiib oo kale kitaab dhan buu ku leeyo malaa imakaatan dee laba madbaceeyey alfasl lilwasl xaafid ibnu xajarna wuxuu sheegay kitaabkiisa intuu dee ikhtisaariyey inuu intii uu ahaa labalaabkeed ku siyaadiye laakiin kiisiis intan ka warhayo lama hayo ee suyuudi mukhtasarkiisiio dee isagu asaaniid bay kutubtaas tiraa in asaaniid uu ka gooyey ayaa jira kaa markaa suyuudi oo dee waabatan waa arin tatabuceedu ay dee kutub badan markaa aimadna isaa ugu cinaayoodeen amhiladna iskaba badnaanayso bal afartanna xagga marka la eego mudrajulisnaadka tanay ku soo arooriyeenoo maray ku soo ururiyeenoo fa yarwiihi canhu waa can waxa weeyaan aladii saaqa sanada weeye wacarada lahu alcaarid waqaala kalaaman min qeyri nafsihi kaa weeyaan marka hore san ayaa uu warinayaa raawi bihi bilisnaadi isnaadkiibuu kaga warinaya labada haddaba hadduu arintu taa tahayna matigii sharax baa inagu yar dheeraaday matigii wuxuu laftigiisa uu marka ahaa ow mukhaalafatin bitakyiiri sanadi sanad dowrintiis sanadkii dowrintiis iyo taqriirkii siyaaqiisa ku imanayana surooyinka afarta ayuu yeeshay haddaba hadduu kaa yahay famudrajuhu ay famudraju sanadi weeye oo damiirkan waa kaa sanadkiisa idraaj kuba yimi sanadkiisii waxaan say ka mid ahayn ay dhex galeen weeyaanoo mudraju isnaad baa laydhaa markaa bal waataan len idraajku matna u gelaya sanadna u gelaya afartaa qaybood waa mudrajulisnaad ay fadaalika yusamaa waxaa lagu magacaabaa nooca mudraju sanadi ama mudraja sanadi way mudraju sanad baa kaa lagu magacaabaya taasi waa sanadkii wuxuuna haddii camdi ay tahay waa shay xaaraam aan leenahay xadiidkiina qadxinaysa aw bidamji mawquufin bimarfuucin amase arinkani waxaaba weeye mukhaalafo taqyiir xaggii sanadka kaba timi ma ahee waa bidamji mawquufin ku mawquufa dhexgelintii iyadna ku raacintii ku darkii bimarfuucin marfuuc laguba daro oo iyadu maxay tahay waa kii idraajkii xagga matige xadiid ama kalaam saxaabiba lahaayoo mawquuf ahaa ayaa waxaa la raacinayaa oo la dhexgelinayaa kii marfuuc ahaa markaa lama kala garanayo marfuuc baa loo wada qaadanaya haddii qaa'ilkii la sheego la kala sooco waa la garan lahaaye iyadoon la kala soocin ayaa xadiidkii waxaan isagii ka mid ahayn oo ah, ruwaaddii alfaadoodii ay la xidhiidhaysa ku darsamaysa oo ruwaaddii ama saxaabiga ha noqdo ama taabici ama ruwaaddii kalaamkoodii wax kaba mida ayaa xadiidkii marfuuc ahaa raacaya iyadoon laga fasilin oon la kala soocino ciddii intan tidhi aan la caddayn oo dee loo markaa loo qaadanayo inu dhammaanba wada xadiidkii marfuuc ahaaye balkaasba weeye isagu haddaba isaguna saddex qaybood buu noqdaayo muxuu idhi aw bidamji mawquufin bimarfuucin awal alxadiidi xadiidka bilowgiisa la geliyo kaa mowquufka mowquufkuna shardi maaha taabici kalaamkiibaa imanaya cid kale hadalkoodbaa imanayse laakiin dee waa inta badan waa waxyaalo yimaada kama oo amilada inoo soo socotaaba xataa de waa taabicin kalaamkoodbaa kuba jiraysa awal xadii xadiidka bilowgiisa aw aakhirahu ama dhammaadkiisa aw wasadahu ama dhexdiisa koley aw wasadahuna wowdii wasad way dhacsan tahay waayo aw sadahu baa meesha taale wowda waa ku kordhinaysaa no aw wasadahu weeye maxaa iyada fa mudraj hadday dee taasi dhacdo fa mudrajulmati waa matigiisa mid la idraajiyey oo la dhexgeliyo waa mudrajulmati oo wuxuu amhile isaga inoo keeni doono sheekhu raximahullahu tacaala waxa weeye haddii xadiidka matnigiisii waxaan kaba mid ahayn oo dee kalaamkii rasuulkii ilaahay aan ahayn oo saxaabi ama kalaamkiia ama dee ficilkiiba ama cid kaleba ay la raaciyo iyadoon laga faslin oon laga kala soocin oo cidii tidhi aan la caddayn loo qaadanaya markaa xadiidkii marfuuca ah inuu wada yahay kaasna mudrajulmatni baa lagu magacaabaa marka way curafu waxaa lagu garanayaa isagoon amhiladii inoo sheegin buu wixii laguba garanayay inoo sheegaya waana saddex qaybood buu kaba dhigay waxaa markaa lagu garanayaayo intani inaanay dee kalaamkii rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh ahayn xadiidkii aanay kaba mid ahayn ee mowquf halkan raacay ama maqduuc raacayba ay tahay waxaa lagu garanayaa biwuruudihi aroorkiisa uu soo arooro mufasalan xaliya iyadoo laga soocay intii kale kala go-an yihiin min dariiqin aakhara sanad kale oo haddii dee sanad kale uu ku yimaado iyadoo labadii qaybood aanay isku jirin intii iyada aan xadiidka iyo matega kaba mid ahayn gaar loo saaray waxaan garanaynaa dariiqii ay israaceen inuu isku mid yahay taa waa lagu garanaya oo dee miaalka inoo soo socdaba waan arki doonaa ka ow bitasriixi raawi bidaalika raawiga taa caddeeya iyadoo dee raawiga yidhaa may waa intani xadiidkii ka mid maahana waa lagu garanayaa aw naxwi ama taa wax laba mida oo waxyaalaha kale lagu garanaya waxaa ka mida inaanay dee suurtagal baahayn ama ay dee mumtanic tahay hadalkan rasuulka ilaahi inuu ku hadlo salawaatullaahi wasalaamu calayh saxiixa waxaa dhacay oo saxiixa dhacayba imanka in lilmamluuki ama lilcabdi lmamluuki ajraani way addoonka mamluuga laba ajir baa u sugnaado markaasaa maxaa raacay waa saxiixaan leenahay be waladii nafsii biyadih lowla aljihaadu wabiru ummi walxaju wabiru ummii la axbabtu an amuuta wa ana mamluukun oo adoonkii lalahaa laba ajri buu leeyahay hadduu dee cibaadada rabbigiina fiicneeyo khidmadaa sayidkiisana uu fiicneeyo u naseexeeyo laba ajri buu leeyahay waa dee tacabkan siyaadadaee isaga jirta iyo ciddan kale khidmadiisii mudatay iyo neebal sheeganaysa markaasaa waxaa raacay waaladii nafsii biyadi lowla aljihaadu walxaju wabiru ummi jihaadki iyo xajkiiyo hooyaday inaan baari u noqdo oo dee adoonnay cid kalea khidmadiisii yeelatayba hooyadii uma tafaruqaya birigeedii eh waxaan jeclaan lahaa inaan dhinto si aan labadaa ajri u helo anoo mamluuka bal saasaa duruqda qaarkood waa duruqda qaarkood dhacday marka iyada tani waladii nafsi biyadii inta ka dambaysa xadiidkii ka mid maaha xadiidkan cabdilmamluukna waa xadiid riwaayaad kala duwan bale ama axaadiid baa baabka kuba timi maxaa waa mudraj maxaan ku garanaynaa idraajkii dee waxaan dha ahaynba halkan inuu rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh oo dad oo dhanba ilaahay ka doortuu ka wada fadilay uu ku tamaniyo inuu mamluuk noqdo ilaah baa ka fadilay dad oo dhan buu ka wada fadilay marka xilka iyo hawshaa weyne dee risaalada iyo taas iyo taasna waa looba dhiibay adoonkuna waxaa malo inuu ku tamaniya waa shay mumtanica waa arin marka arrin kalena way jirtaayo imika waxaa la socotay wabiru ummi hooyaday birinimadeeda ruux hadalkaa odhanaya war ruux hooyadii joogto oo hooyadii nooshahay rasuulka ilaahayna hooyo u noolba mabay jirinoo waa tii yari kagaba dhimatay markaa ruux hadalkan ku hadlaya war ruux hooyadiina ay halkan joogtooo dee berigeediina lagaba sugayo marka waxaana qadarkaasi yahay deese riwaayaadka kaleba ay kala fasliyeen waa abu hurayra kalaamkii weeye matigiina waa tan raacday waana idraajkaas oo kaleo waa suraan kuba garana hadduu sheegan inuu mumtanic ay tahay rasuulka ilaah inuu kuba hadlo iyadna idraajka meesha jira oo wax lagu garanayo haddaba markaa muxuu yidhi amhiladii inay awal alxadiid iyo aakhir iyo wasad buu inoo sheegay wadaalika ka xadiidi asbiqu lwuduu'a weylun lilacqaabi min annaar xadiidkaasba weeye kole xadiidku waa kanoo xadiid abu hurayra weeye saasun waana se khadiib oo kalena kitaabkiisa mudrajka uu uguba tiiriyo xadiidkan imakaas buqulgudo kutubta inoogu sugan waa xadiid cabdilaahi bni camr bn alcaas taas oo kale laakiin bal waa kutubta qaarkood arin dhacday oo ah asbuqulwudo weylin acqaabi min annaar marka muxuu sheekhu leeyahy fa ina sadrahu bilowgiisu bilowguna waa asbuqulwudo intaa weeyaane mudrajun waa mudraj wax la raaciyey oo lala xidhiidhiyey xadiidka xaggiisa oraaga waana yaryiin baa la yidhaha balle xaafid oo kale mithaalkan mooye mithaal kaleba inaanu jirin buu kaba dhigaaye intiisaa hore waxay tahay mid la dhexgeliyey oo la raaciyey waxa weeyaan mudraj oo min kalaami abi hurayrata abu hureyre hadalkiisiya ah. marka waayo riwaayo mufasilaatimo ay tahay abu hureyra wuxuu yidhi asbiqu lwuduu'a faina abaalqaasimi sala allahu calayhi wasalam qaala weynulacqaami min annaar saasoo kale ayaaba dee timi iyadana oo weysadiinna hagaag u dhammeeya waayo rasuulkii ilaahay abalqaasim baa yidhi asbiqulwudoo riwaayada mufasiladaba inoo timo qadarkii kalaamka abu hureyre ahayd iyo xadiidkii marfuuca kala saartay bal taasi mid weeye laakiin waxaa jira oo maalan iyada halkan xadiidkan dee imika abu hureyre loo nisbeeye wataan leenahay dee khadib iyana dee kitaabkiisa mudrajka waa u nisbeeye waa lafdigan asbiqulwuduuca rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagoo marfuuca way noogaba sugan tahay laakiin waa xadiid uu warinayo cabdullaahi bni camrin oo saxiixa muslim kuba sugan bal xaafid muxajaru mithaalkan dee asaluba ah ayaa kitaabkiisa nuka taa ku caddeeyo riwaayada abu hureyre ee dee taasa ayaa idraajka ku sugan yahe laakiin jumladan ah cabdillaahi bni camrin isagoo sheegay rasuulka ilaahi saxiixana ku sugan yahay isagoo rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh iyadoo waqti salaad casar soo gaadhay uu soo gaadhay oy degdegayaan ayuu yidhi bade rasuulka ilaahi intuu aada u dhawaaqay dee asbiqu lwuduu'a weylba acqaabi min annaar bal taasi markaa waa xadiid inoo sugan jaanib riwaayo kale ee waa riwaayadan abu hurayra ayaa idraajkani kuba sugan yahay asalkeeda hore xadiid marfuuca ah haba noqdo riwaayad mufasiriina way soo aroortayoo eh, asbiqu lwudua fa ina abalqaasimi sala allahu caleyh wasalam qaala weylinacqaad nadar waana xagga hore wa xadiid ibni mascuudin xadiid ibni mascuudba weeyo fi tashahuudi ataxiyaadka ahaaday xadiidka ibni mascuud ee tashahudka horta asalkiisu de waa xadiid aimo badan oo bukhaari iyo muslim ay ka midiin ay wasalawaatu adayibaatu taasi ay kuba sugnayd weeye waana xadiidka marka la eego siiqa tashahuud oo timi oo rasuulka ilaahay noogaba sugantii ugu heer sarraysay taasba weyo ina iskhilaafna aanu kuba iman deka ibnu cabaas ee almubaarakaad ku sugan ayoo saxiixa muslim ay mubaarakaad ku sugantahay saxiixa muslim iyabaa soo raacaye de ayaa aimo kaleo iyagana meel saxaabo kaleo sa cumar oo kale iyo tashahudkiisii iyadna kutubta ay nooguba sugan bal waxa ayaa maxaa dhacay wafiihi waxaa ku sugan waana maaha kutubtao dhan bukhaari iyo muslim taasba kuma sugnaa e, maxaa ku sugan kitaabku ku suganya waan sheegi doonaaye markii xadiidkii dhammaadee ilaa lafdigii dee tashahudka intii ugu dambeeye la sheegay ayaa maxaa la xidhiidhay iyadoon wax kala fasilinaya jirin fain qulta daalika faqad tamat salaatuka kol haddaad tashahudkaa la timaadid salaadaadii way dhammaatay salaaddii way kuuba dhantahay taas baa kuba sugan koley waata aan leenahay xadiidka labada saxiix iyo qeyrkoodba uu inooguba sugan yahay waxa weeye laakiin intan ma ah haddii aad sidaa waxa salaadaadii way kuu dhantay iyadoo xadiidka uu la socdo abu daawuud kitaabkiisay ku sugan tahay kale waa xadiidka raqamka sagaal boqol iyo toddobaatanba weeye taas ayay kuba sugan tahay oo waa qadarkan riwaayada diraajkale saxiixayn iyadee umuuraha way kaba maran yihiin isagaba riwaayadkiisa qaarkoodee riwaayay dhacday abu daawuud kuba sugan iyadoo xadiidkii tashahudkii markuu dhammaaday uun ay jumladan raacdayoo haddii dee aad intaa tidhaahid salaadaadi way ku dhantoo macnaa haddaad doontana waad kici haddaad doontana waad iskaba fadhii bal matalan taasba laakiin iyada nafteeda riwaayad ay markaa deeta yimaadeen dadkii xadiidka ama lafdiga san uba wariyey qolooyinkaba midoo caddeeyey inay dee intani kalaam ibnu mascuud tahay waa ibnu mascuud kalaamkiisii xadiidkiina waa lala raaciye waa wax dee bal markan aan xadiidkii marfuucayd laba socon waana xadiidka aakhirkiisii bay taasi dhacday alxadiida fa ina kaasi waa qowlkan ah fain qulta daalika aan leenahay sunanta abu daauudna waa ku suganyey mudrajun mid la dhex geliye weeye oo matigii min qowli ibni mascuudin isagoo ibnu mascuud qowlkiisii kaba mid ah waana taan leenahay abu daauud buu ay kuba sugantay intay diraajku waxadiii man masa dakarahu aw unsayayhi falyatawado xadiidkaasba weeye in unsayah laba goor bay dhigtay markan uu matigan xadiidka raaciyey iyo markan uu sheekhu diraajkeeda sheegaya fa qowluhu unsayayhi kolley labada meeloodba labaad baa maqan de oo unsayayhi weeyaane maaha oo ya labaad baa maqan waa dee kordhisanaysan ama kelimadaa saxanaysa labada meeloodba marka xadiidkaasba weeye man masa dakarahu aw unhayehi falyatawada fa qowluhu unhayehi markay noqotay intaas inta kale maaha xadiidka waa unhayehi unhayena waa labada xiniyood mudrajun waa mid mudraja inta qadarkaasi xadiidka waa wax ku soo kordhay oo la raaciyey ama la dhexgeliyey waayo fainahu min kalaami curwata raawihi xadiidka ninkii warinayey oo ka warinayay dee walow isaga marwan ibnulxakam majliskiisii la joogo cid ay direen oo kale xadiidka dee busratu bintu safwaan saxaabiyadaasaa warinaysee hadalkiisii weeye markaa macnuhu waxa weeyaan xadiidkan iyadoo asxaabu sunan ay wariyeen asxaabu sunan ay wariyeen abu daa-uud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maajahba waxay ku wariyeen man masa dakarahu falyatawada oo xadiidkan waana xadiida saxiixa weeye waana tan dee nawaqada weysada ay noogu jirto in ruuxu hadduu cawradiisa taabto dee bikayri xaayid weysadiisu ay burayso taasba weeye oo xadiidku taasba waa man masa dakarahu falyatawada waa xadiid baan leenahay asxaabu sunan ay wariyeen curwo dariiqiisana ay ka wariyeen jumladana lamay socon oo asxaabu sunan oo dhan jumladan ah ow unha meede ama kelimadan ah cibaaradan ah wa unha yahdaasi lama socoto aw unha yahi lama socoto markaa maxay noqonaysaa waa idraaj iyadana halkan raacay oo marka la eego ruwaadda qaarkood ay leeyiin waa kalaam dee curwo hadalkiya tu ka fahmayna waxay dee kol haddii dakarkiiba uu burinayo labadan dee ama xiniyihiina ay wax ku dhow yihiinoo isgaadhayaanba hadiyo goorna madidnatu shay ama shayga waxaa la jaaree ku dhow xukumkiisii ay iskaba yeeshaan ayuu isagii u fahmay dee meeshaa ku dhowina inay la xukum tahay oo bal dee alfaadaha lafdigan mudrajka kuba soo arooray waxa weeyaan aw rufqayhi oo arfaaqduna waa intan ama dee bowdooyinkii gaadhaya dakarkii gaadhaya dhinacyadiisaasee kuba dhowa laakiin dee asriga fakhad oo kale iyo taasna way laba socoto kuwaasna inay burinayaan oo shayga wixii ku dhow inuu xukumkiisiiba leeyo taas waa fahamkiisii ee laakiin maaha xadiidkii marfuuc ahaa xadiidkii marfuuca wuxuu ku joogaa mimase dakarahu falyatawada asxaabu sunanna way wada wariyeen curwana dariiqiisa way ku wariyeen laakiin jumladu lama socoto ama intan unhayayhi ama rufqayhi arfaaqdiisii waxaasi lama socdaan waa mudrajo markaa xadiidkii halkee la dhexgeliyeyna bartankii xadiidka ayaa la dhexgeliyey oo xadiidka dhexdiisii ayay intani kuba jirtaa bal haddaba mudrajkii kaas weeye waa saddex qaybood mudrajulmatni baa intana laba yidhaahaa oo mudrajulmatni bay noqon guud ahaana toddobada qayboodba wixii camdi u dhaca in sahwi u dhacin shay qaadixu xadiidkii qadxinayuu noqonayaa iminkaa suurada iyo halkaa dee inta uu kuba sugan yahay waana wax banaan maaha oo kullu daa muxaramu waqaadixu wacindiya tafsiiru qad yusaamaxuka laakiin kolkol arrin baa jirtay darajkana oo culimmada dee ama akaabirtoodii kaba dhacday sidaa zuhriyi ay badsan jireen oo ah in lafdi uu yimaado xadiidkii matigiisii la socda loona keenay lafdi halkan ku sugan oo qariiba in lagu fasiro tafsiir laguma fasiro markaa zuhrina taasi way kaba dhacaysay taasoo kale culimmadu way yar fudaydiyaanoo wixii bal tafsiir u yimaada oo waxaa kaba mida ah xadiidkiisna saxiixa kuba sugnaa caaisho xadiidkeeda ahaa ee badlu waxyiga ayaa wakaana yataxanathu layaaliywakaana yataxanathu layaaliya markaasoo dawaatilcadadii xadiidku saasuu wada socdee wakaana yataxanathu wahuwa tacabudu lafti saasaa yimi oo ah taxanuskani waa tacabud waa tafsiir taxanudkii laguma fasirayo waxaana culimmadu yidhaaheen waa zuhri kalaamkii oo lafdigan taxanudbuu fasirayaayo kolkol waxyaalo taa u dhaco yar fudaydsadaan waa jirtaayoo tafsiir ahaan u yimaada oo dee kolkol ay yidhaahaanba dee layska yar fudaydiyaan kuwa kale aanay kala mid dhigin bal mudrajkii kaasba weeye halkaas mudrajkii baan ku dhaafaynaa koleyna dee kol hadduu kitaabkii toddobaad yahay ninkelia yahay maalintiina laguma waana kitaabino dee marka leego maylihin dee sii bayquni dee waxyaalaha ku dhowdhow buu la mid yahay waa kitaab heer sarreeya <clears throat> waa kitaabka aada muddo waa inuu ah, sharxu nuqbaan odhan karana oo nuskhatu min sharxi nuqba oo kale ziyaadaad sharxu nukbaha kuba sugnaadeen iyo nusatu nadar waxyaalahaba ikhtisaarsado alfaada qaarkood si kale ha u sooba dhige laakiin waa kitaab aad iyo aad tartiibtiisii horta waa taasoo si uu isagu tartiibiye unbaabay kan u tartiibsanta sida daxaan oo kale taysiirkiisa uu yeelo tartiibta xaafi ibnu xajar oo dee iyadu kuwa kale ka ansabsan oo bal matalanna ibtikaarkiisi iyo ikhtiraacisi oo dee kutubtii kale san aanay u tartiibsanayn waxyaalaha imaka wixii itisaalu sanad lamaad saqad ka imanayuu israaciyey wixii aan haddana saqad ahaynee bal umuuro kaloo tabaneeya isdaba dhigayo mid midna inooguba fasiraya haddana ka maqbuulkii iyo bal markii marduudka uu kaba hadlayo waa adigu dariiqadii xafnu xajar xagga tartiibta iyo anwaacda israacinteeda tan uga jeeda waxaw kala duu dee toddobaadkii maalinley intaa haddii hagaag loo raacdo ruuxu isku celceliyo in badan bal wuxuu la daalacan karaya horta hama joogtay laakiin intan aad oo si fiican loo dabdiyo waxay la tahay asaas fiican baa ruuxii aan musalax hore u aqoona ay u noqonaysaa kii hore u dhigtayna tadakur fiican iyo xusuus iyo muraajaco fiican ayay u noqonaysaa kolley dee waqtigun baan leenahay yaanay arintu noqoninun dee kitaabkii marka halka la dhegaysto dabadeed in halkaa layskaba dhiga ciddii wada raacan karta wada muraajacayn karta waa taas ti toddobaadkao dhan lagaba dhigana dee ruuxu wuxuu helayaa kolley faraaqaad badan oo kitaabkii uguba laabmo wixiina uu kuba sugnaado waayo dee waxa muhimkuun macnuu inuu inoo sugnaado oo wax dee bal markaa hadhow xasiilo inoo noqoto aan haysano inana anfacdo taase laakiin haddaanay muraajaca iyo mudaakara jirin wax alla waxay taraysaa ma jirto marka wuxuu dha bitaqdiimin wa taakhiirin waa arrintii hore ay noo socoto marduudkii ima an yakuuna raddu lidacnin maxaa inoo dambeeyey waa tan aw mukhaalafatin bitagyiiri sanad amase uu yahayba waxaan dee halkan dacnigana kitaabka xadiidka ku keenaya bitaqdiimin wa taakhiirin horraysiin iyo dambaysiin fi lisnaadi isnaadka dhacaysa awlmati ama matigii dhacayso maxaa iyadana wax kalea ah, nooc kalea ah, oo noocyadaas radiguu kaba yimaadaa magaciisana waan arki doonaaye waa in arrintani ay waxay meeshii imanaysaa dee horraysiin waxay ahayd dambeysay la horraysiiyo ama wixii dambeeyey lama horraysiiyo taqdiim iyo taakhiir ama sanadka haba noqoto ama matniga haba noqotee taas haddaba arinku haduu radigu yahay bitaqdiimin wa taakhiirin fi lisnaadi aw ilmatni famaqluubun fahuwa maqluubun kaa maqluub baa laydhaha marka waa nooc kale hadduu mudrajkii aan kala soo baxno mucalalkii inooga horeeyo matruugii iyo munkarkii iyo mowduuciina uu inoo sii horreysiiyey iminka halkan waa nooc kaleoo maqluub laguma waa kula dabagediyey xaggii kalea loo rogay bartaasba weeye sanadkana wuu noqdaa matna wuu noqdaa camdi waa loo sameeyaa sahwina waa u dhacaa marka muxuu yidhiba ka murata bni kacbin wa kacb bni mura misaalkiibuu ka dhigay waa taqdiimkiiyo taakhiirkii waaba ka soo qaad laba raawi oo midna murat bnu kacab laba yidhah ama raawi laba yidhaaho oo waxa weeye midna kacb ibnu muro la ydhaaho haddaba halkii dee murat ibnu kacab uu kuba sugnaa ayaa maxaa dhacaysa inuu kacb ibnu muro la ydhaho waa taqdiim iyo taakhiirun amase halkii dee kacb ibnu muro inoo ahayd in labaga dhigo murat ibnu kacbin lagaba dhigo taqdiim iyo taakhiir taasi waa mid kamurata bni kacbin wa kacb bni mura lianna isma xadima oo halka dee arrintuna ka imanayso kollay ishtibaahu ruuxa ugaba imanayee midkood magaciisu ismu abil aakhari ka kale aabbihii magaciisa weeye markaa dee qalad baa iman kara waa lagu qaldamayaa iyadoo ninkii xadiidka warinaya muratu bnu kacab ahaa ayaa ruuxi ishtibaahaan iyo dee ishtibaa xaggaa ugaba imanaya ayuu kacbni muro yidhi oo sanadkii taasi ay timi ama halkay kacb ibni muro ahayd ayaa murata ibna kacb inuu yihi waana dee nin kale oo dee magacan imika ishtibaahni jiray oo ay dee san labadan dee ismiyo isweydaarsan labadii ismi way ku kulmayn laakiin way isweydaarsan yihin oo midna waa ismiga hore midna waa ismigii dambe markaa ruuxbaa kii kale meeshiisiibuu dhigayaa taasbu waa iyada matnigii waa qalbi dee kolle qalbigu intanun waa inoo soo socdaayo mudarib ku geli doonaayo arrin kalena wuu jirtaayo tani waa wax ishtibaahu imanaya kolkol qalad baa wax camdi ku dhacaa waa jiraayo qalbi lagu talagalay oo maalan oo qalbigii aan san ahayn laba ismiyoo isku mid ahaayo laakiin kala horeeye un xagga tartiibta oo laysku qaldamayba aan ahayn xadiid baaba lagu yaqaanay raawi baa lagu yaqaanay raawigii warinayay ayuu ka tuuraya oo markaa mid kaleo dabaqadiisii ahayd buu dhigaya marka raawi baa raawi uu ku bedelayaa raawi ayuu raawi ku bedelaya maalan ka soo qaad xadiid ibnu cumar warinayay oo naafic ka warinayay dadkuna kaasay ku yaqaaneen wadaacinta inta badan taa samayn jirtay waana wax camdi ay u samaynayeenoo marka halkii naafic ayuu ka dhigayaa xadiidkii inuu de sanadkiisii isagoo ku daraya saalim iyaduu warinayo cabdulaahi bni cumar taasi maxay keenaysaa waa wadaacintana waxoodii eh dee xadiidka dadku naafic bay ku warinayeen oo haddii aad adigu tidhaa dariiqaa naafic sheekhyadoo dhammiba ay ku wada warinayaanoo cid adiga markaa kaa dhegaysanaysaaba haddaad doonto mama jirto waayo waa dariiqii la yaqaanay markuu laakiin halkii naafic saalim yimaado culimmadii kaliya ruwaaddiina aanu agtooda kaasi ku sugnayn dee arrin qariib oo soo baxday buu noqonayaao marka kii isagu isan kuma warinayey dadkiibaaba isagii uga soo qasdaya inay ka maqlaan oy kaba qaataan oo dee kolkol khaalif tucraf bay yidhaaheenba haddaa doonaysa in lagu barto aada mashhuur noqoto dadka sidooda wax kale ka duwan la kaale waxa aad ku khilaafsantaho markaa dee waa laysu kaa sheegayo fartaa laysu kaa fiiqayo taasi waay marka waxay noqonaysaa isagiibaa waxay noqonaysaa dee in isagii lagaba wariyo oo halkan loo baahdo oo bal taasna way jirtay oo raawi raawi lagu bedelo waa nooc iyadna qalbigii kaba mid ah taa nafteeda iyagoo cabdi u sameeyey oon xaaladaana loo samayn baa jirtay u sameeyeen tani waa dee si liyurqaba fiihi unbuu u sameeye loo sameeye imtixaan oo raawigii ayaa raawi kale lagu bedelayaa iyadoo ninkan la eegayo bal xifdigiisa waa axaadiiii warinayay fulan warinayay asaaniiddii baa laysweydiwadaarinaya ama sanad dhab oo mati kala hadlaasiye ha noqoto ama waa qeyb sanadkii kamid ah iyo raawi sanadkii kamidoo dee ah meel cid kale laba ah, ruux kale meeshiisii la dhiga ha noqoto waa markay dadkaa xufaada ama dadkaas ay imtixaanayeen inay bal iska hubsanayeen xifdigoodi inuu fiican yahay waa arrin ay samayn jireen oo bukhaariba reer baqhdaad ay taa ku sameeyeen boqol xadiid saasoo kale laysu weydweydaariye laakiin midna kamuu qarsoonaane mid kasta halkiisiibuu kuba celiyey laakiin taas waxay dhahaan dee waa xaajaha loo sameeyey markay xaajadu dhammaatay waa in wax kasta siisii lagaba dhigo si aan dee loogu qaadan arrintani inay saasuun tahay bal taasna waa waxa iyaguna sameeyeen oo ragga ay culimada ahaa barhkood kaba dhacay imtixaan daraaddeedna ugaba dhaco laakiin waa noocan qalbigan hayno bal markaa taasna muxuu yidhi taasi waaba sanad intaan ka hadalay wa ka xadiidi abi hurayrata waa xadiid abi hurayra cida muslimin kuma sugan fi sabcati toddobadii aladiina toddobadaasoo yudiluhum allahu عز وجل ilaahay u في fii dili carshi carshigiisa harhkiisa ugu hadhaynayo xadiidkaasba weeyo fafiihi waxa صحيح مسلم dhacay warajulu tasadaqa bisadaqatin fa xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaaluh isaguba riwaayada kale uu leeyahy muslim sidaa bukhaariba u leeya waa riwaayada saxiixa ama dee markaas aan qalbiga kuba sugnayn laakiin tani ruwaadda qaarkood baa ay iska weydaarteen waa wax sahwi u dhacay matina dhacay waxaan lagu talagelinoo halkii ay ahayd laa taclamu xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu baa maxaa noqotay ay noqotay xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaalu saxiixa muslimna way ku sugan tahay laakiin eh, labada saxiixba kiisa iyo bukhaariba iyadoo sawaabina way ku sugan tahay waa ruwaadda qaarkood inqilaaq ama isdabagedi ku yimi oo markaasaa isweydaarkan baa yimi oo wixii midigtu lahaydna waxaa la siiyey bidixdii bidixdu wii imaka halkan xadiidka ay uguba timid midigtiibaa yeelatay marka fahaadakani min manqalaba wixii ku dabagedoomay weeye calaa axadi ruwaati ruwaadda midkood bay isku dabagediday arinkani dee sahwin iyo qalad wuxuu dhacayna weeye wainamaa huwa xadiidku waxa weeye laa taclama xataa laa taclama shimaaluhu ma tunfiqu yamiinuhu kama fi saxiixayni bukhaariyo muslim xataa muslimba dee duruqdii uu soo aroorinaya dariiq ka mid ah ay sani dhacday maaha in guud ahaanba xadiidkiisa uu istaayahay oo xadiidkaa maqluubkii uu kuba sugan yahe waa riwaayaadkan uu isdabageliye iyo duruqdan uu isdabageliyo ayaa mid ka mida ay sanani dhacday laakiin kuwa kaleba sida bukhaariba dhacday dee si sawaabka ahayd ee xadiidka uu kuba toosnaa ee ahayd xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuh ayay ugu sugan yihiin marka tanoo kalena waa qalbi baa la odhanaya ama maqluub baa la odhanaya waana maqluub sahwi u dhacay matnigana ah ruwaadda qaarkoodna kaba dhacay oo dee waxyaalo amilo kalena culimadu way sheegaan oo kutubta musalaxa way ku sugantaoo waa bal noocaasna maxaa la odhanaya maqluub marka haddee riwaayadan qalbigu ku sugan yahay waa riwaayada marduudka noqonaysa de riwaayadan qalbigu dhacay waa ta marduudka noqonaysa taasaa marduud noqonaysa aw biibdaalin liraawin aw lafdin biaakhara walaa murajaxa buuhi aw amase hadduu aimaan yakuuna raddu hadduu yahay waxaan sababta raddigu biibdaalin bedelid liraawin raawi la bedelay aw lafdin lafdi biaakhara mid kale lagu bedelay raawin biaakhara aw lafdin ama lafdi biaakhara mid kale lagu bedelay walaa murajaxa wax kale xoog yeelayo kala raajax yeelaya aanu jirin liixda riwaayatayni labadan cala luhrata kale ka raajax yeelaysa aanu jirin fa mudaribun oo ka isbaraanbaray mudarib mawjada baddu markay kacaan isgaraacayaan baa idiraab laba idhaa waatan markan mudaaharaad iyo waxyaale iyo idiraabaadna imaka laba idhaa waqtigeedna laba isticmaalo waa wax dee kaa mutadaafice iska horyime isriixriixaya weeyaane mudaribka isbaraanbare wey marka tanna maxay tahay uun mudaribka uu halkan inooguba soo dhigtay waa xadiidkii imaka taasoo awjuh kala duwan baa lagu warinayaa imaka waa taasi waa awjuh xadiidkiibaa waxaa lagu warinayaa awjuh kala duwan awjuhda kala duwanna marka la eego waa xaggii quwada ku siman oo dee markaa midkoodta kale kama raajaxsana quwadii way ku siman yihiin mana jamcin karayno markaas baa waxaa lagu magacaabaya waxay taasi cadaynaysaa xadiidkii sidiisii inaan loo soo dabdin inaan sidiisii loo soo xafidinoo mudarib baa lagu magacaabaya mudarib baa lagu magacaabaya eh, laakiin bal markan mudarib xadiidkii lagu magacaabayo isagu imika labadii shardi mid ahaan buu ishaaree kolley laba shardi baa la ictibaariya xadiidka waxaan leenahay waa xadiidka awjuuh mukhtalifa ah lagu wariyey awjuhda mukhtalifada haddii lagu wariyey oo bal matalan kani xadiidkii mawsuul buu ka dhigay kana mursal buu ka dhigay ama kani raawi buu magacaabay waa xadiid keliya kii kalena nin kaleu halkiisa dhigay mid kaleo halkiisa dhigay oo iskhilaaf mihaal baaba inoo soo socdee matiga inooguba imanayee haddii waxa weeyaan taasoo kale lagu wariyo haddii duruqda uu xadiidku ku yimi aan kala raajax yeeli karayno oo way kala xoog badayin dee ritii raajaxadayd baan qaadanaynaa tan aan ama shaadkii ha noqoto ama munkarkii ha noqotee waa ta laga tegayo idiraab ma jiraya markaa mudarib lama odhanayo oo dee ama shaad ama munkar baa tii marjuuxadeed oo tii raajaxadeed baan qaadna ama maxfuud noqonaysa ama macruufkii noqonaysa waa taa haddii ay dee oo kale quwadii bay ku siman yihiin tadaafuc adag baa jira way siman kala raajax yeeli karayno laakiin waana isu geyn karnaayo waxbaan ku wada xambaariga adigu jamcintii aynu soo marnay ayaan jamcin karnaa iyada taasna haddii jamcini ay suurtogelayso mudarib lama odhanayo oo dee waa la jamcinaya laakiin waxa weya waa xadiidka awjuuda kala duwan lagu wariyey xaggii quwadii way ku siman yihiin lamana jamcin karayo marka taasi waxay tilmaamaysaa xadiidkan sidiisii looma qaban lama soo xafidinoo raawigiisan dee waxaan ay kaba dhaceen raawi keliyana arinkaas kaa dhici karo kolba si ku warin karaa kolba sibuu ku warin karaa ruwaadna way kaba dhici kartaaye xadiidkii lama dabdino markaa mudarib baa la odhanaya laakiin labada arimood waa in la wada helo shardiga idiraabka kaas ah haddii xadiidkii labadaa shardi aanay jirin mudarib ma noqonayso xadiidkii mudarib ma lama odhanayo bal markaa muxuu yidhi isagu mid buu inoo sheego walaa murajaxa aanu jirin wax raajax yeelaya lixda riwaayatayna labada riwaayo mid ahaan ee xadiidkii lagu wariyey ama dee riwaayaad baaba lagu warinayaa calal ukhrata kale fa mudaribun mudarib baa kaa lagu magacaabaa waa kaa wuxuu tilmaamayaana baan idhi dabdi la-aan buu tilmaamaya waana xadiida daciifa kolleyna waxyaalahan laftiga mucalalku waa ka acabsayeybo kuwana dee waa qaybaheedunbaabay soo gelayaan laakiin inta badan kaa waxa qarsoon ee dee dhibyaraan lagu dareemayn ragga xufaadii un ay haleelayaan ay garan karaan ayay dee mucalalka kuba khaas yeeleen markaa sheekhu wuxuu yihi kamaa rawaahu abu daauud wibnu maaja min riwaayati ismaaciil bni umayata xadiid abu daauud iyo ibnu maaja wariyeen weeye nin ismaaciil ibnu umaya laydhaa baa laga wariyey waana xadiid kole halka idiraabku kaba imanayo can abi camr bni muxamed bni xuraytin can jadihi xuraytin can abi hurayrata marfuucan idaa sallaa axadukum axadkiin hadduu tukado oo doono inuu tukado weeye dee markuu tukaday waaba tukadaye waa uu doono inuu tukado falyajcal shay-an tilqaa weji waa sutraha samaysta weeyaan halkaa wejigiisa hortiisa waxa dhigto si hadhow wixii soo maraya isagiiyo sutradiisa soo kala dhex maraya uu isaga celiyo salaadiisa aanay waxba uga nuqsaamin markaa falyajcal shay-an tilqaaa weji alxadiida taamyeel kole xadiidku intan waa ka dheeraayo haddii dee waxa weeye aanu helin wixii sutrada ayd falyansib casan baa xadiidka la soctay quliya waxaa wax dhooban ba ha iska taagto hadduu taa waayo ayaa xadiidkani falyahuda khatan xariijin ha xariijo oo saaw ha u xariiqo oo khad saasan taas baa xadiidka kuwa timi waa xadiidkii khadka kolley waa inta xadiidkeena inoo hor kale way inoogu wada sugayiin xaadiidii sutrada ee inoo sugnayd ee kala dunaydbe waa khad ha jeexo khadkaasi imaam axmed baa laga soo naqliya bisha oo kale dee halkaa hortiisa isagoo saa usoo yar qaloocinaya saa bilbila bishoo kale marka ay tahay dee bil ay tahay inay dayax weli noqon hortiisa saa inuu uga soo jeexo sitradii oo kale u noqon dee waxaa barhkood ay dhahaan khad dheeroo dee ilaa halkii uu ku sujuudaya sidaa u gaadhsiisan ha ka dhigtee calaa kulli xaalin waa lafdigan inagu sanadkiisaan eegaynaa xadiidkan marka wuxuu yihi sheekh alxadiie faqad ikhtulifa fiihi waa la iskhilaafay xadiidkan cala ismaaciil rag kala duwan baa ismaaciil ka wariyay ibnu umaya waa la isku khilaafay oo dee dad kala duwana xadiidkii ka wariyay midba si ku wariyey isagaana laga wada warinaya fa rawaahu waa wariyey bishr bnu lmufadali bishr bnu mufadal iyo wakayruhu haakadaa san aan hayno san haynaa wa can abi camr bni muxamed ibni xuraysin oo abi camr buu ka isaguna can jadihi xuraysin bishr ibnufadal oo iqa iyo rag kale saa ku wariyey wa rawaahu sufyaanu thawriyu canhu sufyaanu thawrina waa wariyey yuu ka warinaya can ismaaciil oo muxuu idhi can abi camr bni xuraytin can abi halkii can jaddi ay ka abihi buu noqday can abi hurayrata oo rawaah way wariyeen khayrulmadkuurayni qolaynkan labadan la sheegay ama haddaan dee bishr ibnu fadal dad kale la socday kuwa hore la sheegay dad aan hayna xadiidkii way wariyeen oo ismaaciil bay kaba wariyeen calaa hay-atin ukhraa si kale iyo dariiq kaley kaba wariyeen marka waa riwaayaad dee ninkani ma awowbaa ma aabbaa ama dee siyaaro kalena waa lagu wariyoo kala duwanoo culimmadu ay noo soo dhammeey ama dee riwaayaadka baltaaba weeye xadiidka saa inoo sheegaya abu daauud waa wariyey ibnu maajahna waa wariyey abu daauud duruqdaa uu soo naqlinayo mid kaba ah. mida koley sufyaanka ku sugnaa sanadkaasan sufyaan ibnu cuyeynuha waaye cali ibnu madiini baa sanadka ka horeeya kuma sugnayde ah. ayaa wuxuu soo naqliyaa sufyaan lam najid markaa oo lam najid maa nashud shay-an nashudu bihi hada alxadiida weye waxaan xadiidkan ku xoogeyno maanaan helin walam yaji ilaa min hada wajhi wejgan dee ismaaciil ibnu umaye haddana iskhilaafkaa badani ku jiro un ayuu xaggiisa kaba yimi bal maalan kaasi waa mudaribo oo dee sanadkiisiibaa iyadoo nin keliya laga warinayo alwaani iyo awjuh kala duwan laguba wariye san sheekhu raximah llahu tacaala halkan inooguba miaaliyey waa ibnu salaax culum lxadiid wixii uu kuba miaaliyey oo dee ah in mudaribka sanadku miaalkan yahay waa taas te aimadii ka dambeeyena kole way kuba raaceen xafnu xajar baa ra'yi ka duwan buu taa leeyahayoo buluuqulmaraamka xadiidka uu ku soo arooriyaa waa kitaabkan buluuqulmaraamka xadiidka uu ku soo arooriyaa markuu xadiidka sheegay ciddii warisay oo bal markaa uu sheego ibnu xibbaanna uu sixadiisa kaba soo naqliyo ayaa hadalbaa matniga buluuqay ku sugantay walam yusib man zacama anahu mudlaribun bal huwa xadiiثu xasan waa cibaaradiisii kolay dee talkhiisna ama nukad buu hadal dheer ku leeyahy waa sida buluqa kuba suganoo wuxuu leeyahy duruqdan isaga waa tii uu leeyahay riwaayaadkani ma sina waa wax kale xoog badan marka maxaa aynu wax dee intay wada siman yihiin aynu dee mid aan mid aan ka raajax yeeli karnaana aanay ku jirin maahee waa la kala raajax yeeli karaa tii raajaxada ahayd marka ama inta dee duruqdan ilaa shan dariiqiya buu noqday shan siyoodiya laguma wariye bal markay inoo soo baxaan labada ugu mudani labadoodina waa wax laysu geyn karoo la jamcin karo marka kol hadday arintu taa tahay la kala raajax yeelayo lana jamcin karayo haddana wixii raajaxadee soo baxay dee waa taa aan leenahay shardiga idiraabka taas ahaayo marka halkan laguma xukumi karo hadalkiisa dee mataga buluuqa a aragtay inay dhacay ama hadaa dee waa ku laabmi doontaa hadaa layska iloobay waayo matigi xadiid zaydka waa hadal uu raaciyey markuu sheegay ciddii warinaysay walam yusib man zacama anahu mudarib ibnu salax iyana wuu ujeedaa ibnu salax baa dee culumulxadiid taa ku yidhi kolle kitaabkiisa nukadkee ibnu salax waa kitaab aad iyo aad culimada qaarkood waa sida rabiic almadkhaliya waa kaba cabiray haddii waa dee isagaa taxqiiqiisa malaha risaaladiisii doctoraa ah, haddii uu imanka kitaabkani dhammaan lahaa se shuraaxda ama xadiidka uu ku leeyahay xaggan ayuu isaguna mustalaxa kuma noqon lahay laakiin waxaa laga hayaa waaba ilaa labaiyo labaatanka nooc isagoo islaama boqol nooc iyo gaadhsiiya waa suurtagal intaa in ka badan inuu gaadhay laakiin dee waa wixii malaa soo gaadhay ee dee waa laga yaaba maswadadii inay qayb dhami ay kuba luntay haddaba kaas hadal dheer buu ku leeyay baadhe laakiin hadalka buluuqa taasoo macnuuna uu yahay uun waa laysu geyn karayaa inta raajaxadaa wixii marjuuxada ahaydna tan kale laguma cilaynayo kol haddii markaa ay taasi suurtagal tahay dee in mudari miaal looga yeelo may ahayn ee bal se arin kalea jirto ah marka miaal loo jeedo miaalku waa suuradii iyo dee wixii qaacidadii laguu sheegay wixii aad ku fahmi laydee aada ku cadayn layd iyadana tii waan helaynaayo iskhilaafku markuu saa noqdu alwaantaa yeesho raawi keliyana xaggii weeye ilaa shan wejna lagu kala wariyo magacyadii ay isbedbedelayaan de waa idiraabkii waana dabdila-aan bay taasi tilmaamaysayo marka misaalkii kol haddaad maqsuudkii ku fahmayso waxaaba idhahaan waxba lama bushiyo oo uu soo naqlinayay saaxib aladwa meelo eh, adigu dee waa meelo kutubtiisa kaa mida ah oo washanu laa yuctaradu lmihaalu id kafaa fiihi fardu walixtimaal oo laga yaabaa inay dahayd maraaqiga waxaa weeya mihaalka waxba lama bushiyo maxaa inagu filan bal haddii arintani ay saa noqoto waa miaalkeedii calaa sabiili alfardi waalixtimaal ayaabay tahay oo imika suuradii way inoogu caddaanaysaa kol haddii miaalkii inoogu caddaaday dee bal haddii aanu miaalkani mutaabiq ahayn maqsuudkeedii waan helay waxbaan ku fahmnay markaas weye miaalkani kii ku habboonaa meesha haddaanu ahayn laakiin de waa in kii ku habboonaa la doonay kol haddaanu ahayna inagu wixii waan ku fahmnayoo bartaaba wey <clears throat> warawaahu markaas baltaa miaal kale inoo soo wadaa oo bal waxaan leenahay hadalkaasna waa taasna waan deedi ku baraarujinaya waka xadiidi faadimata binti qaysin faadima bintu qays xadiidkeedii weeye ahaa ina fi lmaali xaqan siwa zakaat rawaahu tirmidiyu faadima bintu qays waa saxaabiyad xadiidkuna waa xadiid marfuuca maalka waxaa ku sugan xaq aan zake ahayn oo maaha uun xaqa laga doonaye maaligii inuu sake ku kooban yahay xuquuq kalea jirto ay tahay ruuxu inuu maalkiisa kaba bixiyo tirmidi baa wariyey koley waxaa kaloo isagu tirmidi markuu xadiidkaa wariyey wuxuu raaciyaa haadaa xadiiun isnaaduhu laysa bidak isnaadkiisu mid xoogla maaha nin abu xamse la idhaaho oo dee iyada ka sokeeyo xadiidka warinayay taasna wuxuu idhaa waa maymuun ninkii la odhanayo waa nin la daciifiyo markaasuu sheegaa qolooyin kaloo xadiidka shacbi kalaamkiisa kaba dhigay oo uu kaba dhigo inuu saxa badan yahay bal imaam nawowi kitaabkiisa majmuuce sharaxa muhadab dee abwaabta sakada markuu joogo xadiidka wuxuu kaba cabiraa inuu daciif yahayoo uu yidhaah tirmidi iyo bayhaqi iyo qolooyinka labadu way daciifiyeen waxaanu yidhaha wadacfu daahirun fii isnaadi isnaadkiisa kama muuqata waayo ninkaas iyabaa kuba sugan balkaasi waa mid wakhrajahu xadiidka naftiisa waxaa soo saaray ibnu maaja bilafdi laysa fi lmaali xaqun siwa zakaat maalka waxaa ku sugan xaq aan sake ahayn fahadaa idiraabu waa arinkani idiraab laysa laa yaxtamilu taawiila taawiil aan xambaarayn aan aqbalahayn maxay tani tahay oo uu leeyahay xadiidka naftiisii baa laba wajo lagu wariyey waa matigiisii labadan imaamna way kala wariyeen waa ibnu maajah iyo bal waxa weeye dee tirmidi baa kala wariyey xaggii marka la eego lafdi ahaan way isku khilaafsan yihiin oo dee waa kan midna ina filmaali xaqan siwa zakaat midna laysa fi lmaali xaqun siwa zakata xaq aan sake ahayn maalkii laguma lahaa macnihii markaa maxaa jirta mid xaq buu sugayaa midna xaqii buu anfiyayaa macnaahaan way ku kala duwayn waana xadiid keli oo xadiidkii faatimo bintu qays ah markaa muxuu noqonayaa xadiidkii xadiidka mudaribkaa ayuu noqonayaa dee idiraab baa jira laftigiisi iyo macnihiisiiba way kuba sugan yihin sheekuna wuxuu ihi taawiil ma aqbalaya bal arrinkii horean leenahay misaalka kol haddaan suuradii ku fahamno bal idiraabkii matigu suu kuba imanayay way inoogu dhan tahay iyada tanna dee kalaan baaba imanaya oo ah in misaalka lagaga mudan yahay halkanoo jaanibka looga mudan yahay waxaaba weeye kolay in sharxa bayquniya zurqaani la yahayna waa ka dhe hadal yaroo fiican baa kuba sugnaa xaafidii eyr uu kaba soo naqliye mihaalka sida loogaba fiican yahay waxaa weeye markay mudarib aan mihaal u doondoonayno waa inuu noqdo xadiid haddaan idiraabkani jirin aan daciif noqdeen waxaa loo daciifiyey idiraabkan daraaddi ay tahay idiraabkan daraaddi uu daciif ka dhigayo waxa wey xadiidkuba hadduu marka horeba intaan idiraabkii laysla gaadhin uu daciif ban yahay marka hore dee maxaa imaka si si hore u daciif ahayo maymuunkaas iyo barta in lafdiga sanadka tirmidmamaajanalisna eh, waa ku suganya waaba kasii liitaa kan eh, isagu idiraab kanuun jirin ayuu sii daciifba ahaa waxaana misaalka haboon yahay xadii haddaan idiraabkaasi jirin aan daciif noqdona waxaa loo daciifinaya inuu yahay idiraabka eh, laakiin ti kalaan odhanaya uno misaalkii kole suuradii suuraysanay maqsuudkeennina aan fahmnay bal misaalkani ama mudaabi ha ayaanu mudaabi noqone suuradii idiraabkaa suurada taasaba wey marka wuxuu leeyahayna laa yaxtamilu taawiila barhkood baale waabayn gees haddii bal dacfigaa horaa jira waana la jamcin karaya sidaas irqaniyaa yidhaaho markaasa lagu jamcin karaya haddii xaqa dee ina filmaali xaqan siwa sakaad xaqii mustaxabkaa lagu xambaaro kaa la sugayo sakadii mooye de waa xaq kaleo dee waxyaalo isaga mustaxaba kan la anfiyeyna xaq waajiba lagu xambaaro oo xaq waajiba sake mooye wax kale kuma sugno labadoodii bal taasi waaba wax lagu jamcin karaya laakiin dee taa waxa ka hor imanaysa inuu xadiid keliya yahay oo xadiid keliya oo laba siyood oo kala duwan lagu wariyo dee faadimo bintu qays hadduu laba xadiid ay kala yihiin haa sax waan jamcin lahay saasaan kuma jamcinayo kol hadduu xadiid keliya yahay oo laba siyood oo kala duwan lagu wariyey makhraj keliya yahay dee kolley in la yidhaha idiraabkan lagama fursanayo ee laakiin idiraab hortiibuu sii daciif noqday aw bitakhyiiri naqdin dhibca doorinteed hadday arrinku noqdo famusaxafun oo macnaa halkan waa sababtii radige haddii arinku wuxuu kaba imanaya arinkani yahay dhibcihii u isbedbedelay famusaxafun musaxaf baa la odhanayaa aw shaklin ama shakli taqriirkii hadduu noqdo famuxarafun iyadna muxaraf baa la odhanaya adu waa tasxiifkii si guudba weeye oo waxay arrintani ay tahay dee xadiidkii haddii ama matigiisii ama sanadkiisii si uu ahaayee loogu dhawaaqi jiray si ka duwan uu raawigani uu kuba wariyo waa kaa muxarafa musaxaf baa la odhanayaa labadoodii laakiin wuxuu inoogu kala farqiyay barkood dee ma kala farqiyaanoo tasxiifunbay wada yidhaahaane haddii arintu ay kaba timeen dhibcihii oo xaggii dhibcahay kaba timi macnaa waxa weyaan kelimadii meel iyo ahayd baaba ta noqotay miaalahan taqriirku waa dhibci unbuu kaba yimi suuradii kelimadu waa taas ee halkii ya ahayd unbaaba ta noqotay ama tadiibaa ya noqotay ama sinkiibaa shiid noqday taas maxaa la odhanayaa waa dhibcihii musaxaf baa la odhan haddii arintu noqoto xarako xarafti waa sideedii uun xarafna xarafkii halkiisii iskama bedelin laakiin xarakadii uu lahaa sadee usayd iyo asiid oo kale waa laba ismi midna waa musaqar midna waa mukabar xarakadii baa isbedesho midna asiid baan odhanaynaa midna usayd baan odhanaynaa cabdullaahi iyo cubaydullaahi oo kale taasoo kale saliim iyo sulaym oo kale kuwa caynkaasana hadduu takyiirku xaggaa yahay oo ismigii ahaabel maalan imika asiid uu raawi aqriyo oo uu kaba dhigo usayd inuu yahay ama usaydkii uu asiid kaba dhigo iyada taasna maxaa la odhanayaa muxaraf baa la odhanayaa oo taxriifka iyo tasriifka waana waxyaalo aad u muhiima in umuurahan laba ogaado waxay leeyihiinna hadiyo goor magacyada waa wax ku yimaado waayo magacyada qiyaas ma galo naxwo aad taqaano iyo sarfi aad taqaano xataa haddaad imaam kuba ahayd asmaadan iyo waxaan dee kumahaga iyo naxwadii iyo sarfigii iyo wixii aad taqaanay ismigan sidaad ugu dhawaaqi lahayd icraab baad ku garanaysaa laakiin ismiga maasid baa mise waa usayd ninkan maxaa la yidhaha taa kuma garanaysa saa daraaddeed maxay tahay waxana waa xifdiga u baahan iyo taas hadiyo goorna waxay kaba timaado waxyaalaha akhdaadu kaba yimaadaan oo culimo badanna akhdaadaasi kaba dhacday inta badanna marka kutubun wax laga naqlinayo ee ciddii dabdiga dee afwaahdoodii aan laga naqlinna waa arrin timaado lafdigan tasxiifba wata idhaahee bada waxa weeyaan khabarkii ha kaba qaadanin min saxafiyin malaa saxufiyin haddii la idhaaho nisbadii ahayd in mufradkii loo celiyo ma waafaqsano oo kaleo dee taase saxafiyin baa ka toosan saxufiyin in laba idhaaho qur-aankana nin musxafiya waa nin kitaabka un kaba bartay ha ku dul aqriin waayo kitaabkainuu ka barto dee mucallimuu kaba qaatay maba jirto dee qaladkoodiiyo tasiifkoodaa badnaanaya weeye <clears throat> oo bilmatan waaantan ay idhaahaan dee goor kutubtii yaan sidaasun ictimaadkaa dee walow had iyo goor kutubtii laba ictimaadsanaya laakiin ruuxu bal aqoontiisa haba lahaadee bal taaba waxaa la yidhaha musaxaf iyo muxaraf marka wuxuu yihi waqad sanafa fii dalika alcaskariyu wadaaraquniyu caskari iyo daaraquni ayaa kutub u dejiyey bal kitaabka caskari kolley laba kitaabbaaba haddaanay saddexba noqon caskarina kuwa imaam adigu macruuf ahaa oo bal maalan abu axmed kunyadiisu ay tahay xasan ibnu cabdilaahi baa la ydhaahaa saddex boqol iyo labayo siddeetankii ayuu dhintay saddex kitaab buu leeyahy ama laba kitaab horta kuwa شharx maa yaqacu fiihi tasxiif wa taxriifo waa kitaab caamoon xadiidkiiyo ruwaadiisii aan khaas kuba ahayn shucaradii iyo wax kastana ay soo gelayaan iyo kitaab saddex mujalad markii dambe lagu madbuceeyo doctor maxamuud miira laydhaahno uu taxqiijiyay aniga nuskhadaydu waa naaqasan hayaa laba mujalad baan hayaa tasxiifaat lmuxadisiina oo muxadisiinta tasxiifaadkoodiio dee akhbaaro kalena way soo arooraan kolkol wixii la tasxiifiyey mooyide wakhyaalo adigu in keenaya in lala yaabo ama la qariibsado ama lagu qoslo taasba soo aroorinayaan tasxiifaadkii dadkaba dhacaya ee laakiin barhkoodna waa w meelihii waxyaalihii tasxiif iman lahaana uu iskaba soo arooriya markaa wey ama daaraqune koley nusqo dabco aada u fiican oo kitaabkeennan may itmaamka oo dhan bahoo daaru diya ay mudbacaysay waxaa dee qoliinkii taxqiijiyey ay ka dhigeen kitaabkiisa mutalifkee mukhtalifkee mutalifkee mukhtalif kala baab weeye waana in kitaab ay ammaaneen kolley lahayeen kala war umabaha iyo daaraquni kitaabkiisa ay kaba dhigeen inuu kitaab mufiida yahay oo wixii bal xataa qur-aanka kaba dhacay dadka qaarkood tasxiif uu kuba soo arooriyeen laakiin maaha mutalifkee mukhtalifka waa nooc kale misaalul awali balka hore waa musaxafka misaalkiisu oo musaxafkiiyo filmati markay matniga noqoto maa dakarahu daaraquniy wixii uu sheegay wey waa kitaabkiisa tasriifka ana abaabakrin asuuriya ninka abaabakrin asuuri ayaa baqdaad iyadoo la joogo amla adigu waa ayuu yeedhiyey xadiida man saama ramadaana wa atbacahu sittan min shawaal waa nin sheekha ama caalima xadiidkan buu yeedhinayey majliskiisibaa la fadhiyaa sittan min shawaal bay ahayd soo maha faqaala shay min shawaalin macnina waa isbedelaya haddaad dee maalin ka socoto waabay ku noqonaysa ama taxriifkan ka soo baxay halkii sitan ahayd eg dhibci baa isbedelay ayaa siintiibaa shiin noqday shay-an bay markaa isu rogtay shay min shawaal kasiyami dahri waay taas buu xadiidkii buu yeedhiyey waana dee tasxiifkaas aimadu inoo soo naqliyeenoo waana taa musaxafka laba odhanayo waa matiga taasi wa fil isnaadi xagga isnaadkana maa dakara wixii uu daaraaqunu sheegay way aydan ana bna jariirin ina jariir qaala wuxuu yidhi waa imaamkii weyne ibnu jariir xaafidkiiba bal suyuudi risaaladiisa mushtaha alcuquul la yidhaao ee wax kastaba wixii mushtaha nuquul baan u jeeda ah mushtaha alcuquul fii muntaha nuquul wey oo waa risaalo madbuuc oo wax kastaba wixii ugu heer sarreeyey sande imka raqmiga qiyaasiga ay dhahaan ciyaara iyo waxaasi halka rikoodh ku jebiyey ay dhahaan wixii rikoodhka wax kasta ka gaadhay ayuu ku ururiyaayo markuu xifdiga jooga muxuu idhaa muntaha alxifdi libni jariir xifdi oo dhamme halkuu isugu tegey ama ninkaa dee ka gaadhay raqamka qiyaasiga waa ibnu jariil oo siddeetan awr waxay qaadaan buu xaafidsanaa buu yidhaahday bal haddaba isaga maxaa dhacay qaala wuxuu yihi fii man rawaa ciddii warisay can nabiyi sala allahu caleyhi wasalam oo min bani sulaym wuxuu tirinayay dadkii reer bani sulaym ee rasuulka ilaahi wax kaba wariyey markaasaa muxuu yihi wa minhum cutbatu bnulbadri ba iyo daal kii dhibicda lahaa iyo taas qaala hu wuxuu yihi bilbaa ilmuwaxaati wadaali lmucjama wainamaa huwa ninkan maxay idhaaheen badri danbaa tasxiif ka dhacaya imaamke wainamaa huwa waxa weeye binuuni walmuhmalati oo in binadri la idhaaho oo nuunna bacdi ay noqoto halkan daalka dhibicda lina daalkii muhmalada ahaa uu yahay taasi waa musaxafkii ama muxarafkii wa mihaalu haani ka labaad waa muxarafkii haanigu inay aw shaklin muxaraf ku yidhi misaalkiisu ka tasxiifi sulaymin bisaliimin sida doontaad u aqri karta ama ka hore mukabar ka dhiga ama dambe aw cagsi waaba iyadoo markaas laba yidhaaho la tasxiifiyo halkii sulaym ka ahayd saliim la aqriyo ama cagsiyo halkii dee saliim ka ahayd sulaym la aqriyo taasna waa muxarafkii oo xarakadii ba isbedeshe dee xuruuftii ismay bedelin walaa yajuusu ma banaano taasna bal waxaa layidhi musaxafiya muxaraf ee wata lena kutuba loo alifay walaa yajuusu ma banaana ilaa licaalimin ruux caalimo uun mooyaane ibdaalu lafdi lafdigii oo la bedelo min alxadiidi xadiidka kaa mid ahaa bimuraadifin lafdi lamida lagu bedelo ninku haddii aanu de maha ruux kastaba ee xadiidkii waa iyadoo layidhaha macnahan ku warinaya oo lafdigii uu lahaa baad lafdi ah oo muraadifkiisa aad kuma bedeshay taasi nin caalimo mooyaane nin kale uma banaano waa dadka aqoonta sare u leh madulalatul alfaad waayo waxaa dhici karta lafdigan aad moodaysa inuu kan la mid yahay in furuqay udhaxaysaba furuqay udhaxaysa bal culimada luqada barhkood baaba ah inkirsanba inay luqada muraadif jiro taraadufooyinu jiro barhkood baaba inkirsan oo leh may eh, furuq ma udhaxayso waatan kutub gaaroo ay alfuruq yidhaaheen ay dejiyeen oo dee markaa furuuqdaasoo ay leeyihin farqiga udhaxaynaya tan qacdo iyo jalasa maxaa udhaxaynaya dee waxaas adugu bal oo barhkood baa saa daraaddeed ruux aqoon sare u leh madluulaadka alfaada iyo uun mooyaane iyo ruux kale inuu lafdigii lafdi kaleo muraadifo ku bedelo taasi uma banaana aw naqsuhu ibdaalkii baan ku cadfaynaa ibdaalu lafdi walaa yajuusu ilaa licaalimin ibdaalu lafdi bimuraadif lahu aw naqsuhu amase in la dhimo la nuqsaamiyo nuqsaanta wuxuu wadaa xadiidkii inaad soo koobato soo ikhtisaarsato ood in kamida ka tagto iyada taasaya u banaanaansa waa ruuxii caalimka ee hadalku suu isu raaco iyo suu kala hadhiyo waxaa macrifada u lahaa ee ruuxii aan taas ahayn dee iyada lagama aaminaha wax iskuma xidhnaa inuu ka kala tago oo iyadna ikhtisaarkii xadiisku ruux caalimo uun mooye bal waa bannaan yahay laakiin yuu u bannaanye waa ruuxa caalimkaa aqoontaas sara u leeweye aw naqsum wadaalika bian yuriida inuu arooriyo weeye soo arooriyo oo naqsigii buu sheegaya oo suuraynaya alxadiida xadiidkii uu soo arooriyo mukhtasaran xaalu yahay isagoo la ikhtisaariyey oo mukhtasara uu soo arooriyo liannahu laa yumanu lagama aaminah sababta aan taas nin caalimo mooye nin kale aanay taasi ugu bannaanayn xadiidka sidiisun ha ku wariyo weeyaanoo liannahu laa yumanu lagama aaminaha min alibdaali ibdaal inuu ku bedelo bimaa laa yutaabiqu waxaan kii hor lafdigii la mid ahayn oon isagii la mid ahayn ee farqi u dhexeeyo inuu ku bedelaan laga aamin ahayn waa mid taasi waa xagga ibdaalka bimuraadif lahu waxaa kaloo laga aamin ahayn wamin xadfi maa wax goyntii lahu isaga tacaluqun tacaluqu u sugnaaday macnaa wixii tacaluqu ugu sugnaaday ee intan uu ka tegay wax ku xidhan oo calaaqo la leh ama tacalluq uguma sugnaaday inuu gooyo oo bal matalan taasna in uu gooyo wadaalika ka istitnaan istitnaba weeye waa shardan shardiba weeye taasna lagama aamin aha ama walcaalimu ruuxii caalimka ahaa yu'manu waa laga aamin oo isaga fiigiisa maxaa laga aamin daalika madkuurkaas ah ibdaal bimaa laa yutaabiq iyo xadfu maa lahu tacalluqun intaasba labadiiba isaga looga aamin weeye markaa ruuxii taasaa ah mooyaane ruuxa kale inuu tasarufkaa yeesha wax bannaan maaha oo dee waxaana ay tahay riwaayadii bilmacnana kolley si guud dee waa wax u bannaan oo waxaabay yidhaahaan adiladeeda loo daliishado waxyaalaha ugu xooga badan waatan dadkii aan carab ahayn naskii baa la aqriyayaa markaa xadiidkii luqadoodii baa loogu fasiraya waa riwaaya bilmacnaa waa tan inaguba afkeenni aan kuma fasiranayno eh, laakiin de cidda taa ku qumaysa waa ruux aqoontaa sare le wey haddii kale ruuxii dee waxaaba iman karaa lafti aan lafdigii ahayn inuu meeshii keeno macnihii inuu ka kala tago oo hadalkii isku xidhnaaye macna wada lahaa marka laga kala tago dee macnihii baa meeshii kuba baaba'aya wa sharduhu weliba shardigiisu waxa weeye marka aan nidhaahno waa bannaan yahay oo ruuxa caalimkuu bannaan yahay allaa yakuuna inaanu noqon waxan dee الرواية بالمعنى مما تعبد وحي لو عباديسانيه كلا adkaaro haduu adkaartii iyo aadaankiiyo waxyaalaha lafdigan baa cibaadadu ay ku tacalluqsantahay ka alfaadan de ah lagu cibaadeysanaya lafdigiisa hadii aan idhaahdo macnaha lagu warinayo oo aadaankii markaan idhaahdo macnaha aan ku warino oo adkaartii marka saa kuwa subaxdii iyo galabtii aan aqriyaynay aan idhaahno ajrigu wuxuu ku tacalluqsanaa lafdigan ee lafdi kaloo la macnaan kuba warinaya wixii baa meesha kaba baxaya taa waa inaanu noqon waa mid walaa yakuuna inaanu noqon min jawaamic alkelim rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxyaalihii ilaahay siiyey waxaa kaba mid ahaa inuu hadalkii usoo ururiyey iyo macnihiisiio alfaado yaroo kooban inuu dee macno aada u ballaadhan oo kaa kolkol dee kitaabla laguma sharxayo lafdigaas uu bal maalan ilaahay ugu soo ururiyo balanta rasuulka ilaahay baa sheegay wixii rusushii hore uu kagaba fadilaa inuu yahay wa uctiitu jawaamica alkalimi taasna waa laysiiyey haddaba haddii ay noqoto xadiidkii jawaamic alkelim ahaa ruuxu doona macno inuu ku wariyo dee macnihiisi ma dhammayn karo markaa lafdigu hadduu yahay kuwa jawaamic alkelim lagu tiriyey meesihiisi unbaa loo warinaya oo shardigu waxa weeye inaanan kan macnaha lagu warinayo ama la ikhtisaarsanaya aanu ahayn kaa jawaamiculkelim waxayse meeloo jaaza uu banaanaado markaan idhaahno waa bannaanye waayo waa ninka caalimka ah markaan idhaahno waa u bannaanyah falawlaa haddana iyadoo nidhi waa bannaan yahay falawlaa waxaa mudan waana halkay yidhaahaan culimmadu ay yidhaahaan waxa mustaxaba ruuxu kol haduu macno ku warinaya ama taasoo kale aw kamaa qaala inuu raaciyo falawlaasa mudane iyadoy taasi jirto oo jawaaskaasi marka shardigii la helo uu jiro waxaa haddana sii mudan alityaanu in lala yimaado bilafdi lxadiidi xadiidka lafdigiisii lala yimaado iyo wa tamaamihi tamaamkiisa xadiidkii hosiisii oo dhan lala yimaado oo la dhammeeyo lafdigiisiina lagu keeno taasaa fiican oo e, laakiin ruuxii caalimka ahaa waa u banaan tahay ikhtisaarkiina waa u banaan yahay alriwaaya bilmacna almacnana waa u banaan yahay ka kale uma banaan yahay xataa kaa uu banaan yahay ayaa waxaa sii mudan oo sii fiican in xadiidka sidii uu ahaa uun lafdi ahaan iyo iyo tamaamkiisa iyo si uu dhammaa in loogu keeno taa laguba wariyo layskaba daayo alriwaaya bilmacna iyo ikhtisaarkii lagaba daayo laakiin way banaan tahay فإن خفي المعنى والله سبحانه وتعالى على وعلم سبحانك اللهم بحمد